tilmaanno iyadoo qofka sheegaya naftiisa laga bilaabayo cidda loo gudbinayana ku xigayso markii dacwaddii ilaahay nebi maxamed usoo dhiibay calayhi salaatu wasalaam la dhammaystiray waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafay ramadaantii ugu dambaysay labaatan cisho waxaanu ictikaafi jiray ramadaanadii hore rasuulku calayhi salaatu wasalaam toban cisho waxaa taasi ay kutusaysaa inay dhowaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam gadoonku ka gadoomaya adduunyada ee uu gadoomaya aakhiro sidoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkii ugu dambeeyey jibriil wuxuu la subciyey qur'aanka laba goor waktiyadii horena mar keliya ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la subcin jiray ama la diraatayn jiray taasina waxay kutusaysaa lafteedu in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sii socday sidoo kale xajkii ugu dambeeyey rasuulka xaj uu xajiyo ahaana xajkii ugu horreeyey rasuulku uu xajiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulka uu saxaabadiisa ku yidhi inii laa adri lacallii la alqaakum bacda caami haada rasuulku wuxuu ku yidhi anuu garan maayo laga yaabaa inaanan sanadkaygaa sanad ka dambeeyaba idinla kulmin waxaa kaloo rasuulku saxaabihiisa ku yidhi jamratulcaqaba agteeda khuduu canii manaasikakum falacallii laa axuju bacda caami haada wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam iga qaata cibaadooyinkiina xajka waxaad samaynaysaan waxaa laga yaabaa sanadkiinan kadib inaanan xajinin sidoo kale waxaa rasuulka ku soo degay calayhi salaatu wasalaam suuratu nasri weliba ayaamu tashriiqi bay soo degtay siduu tilmaamay safiy raxmaan waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku dul akhriyey saxaabadiisa waxaanay ka fahmeen mufasiriintii saxaabadu inay tahay rasuulka sala allahu calayh wasalam ogeysiin la ogeysiinayu dhimanayo waxaana ka mid ciddii ka fahamtay cabdillahi bnu cabbaas sida ku sugan xadiidka saxiixa ah ee bukhaari wariyey safar sanadkii koob iyo tobnaad rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tukaday dadkii shuhadada ahaa waxaa kaloo rasuulku sala allahu calayh wasalama uu ziyaartay wakhtiyadaas xabaalihii baqiic la odhan jiray waana u soo duceeyey waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu fuulay mimbarka isagoo asxaabtiisii la hadlayo ku leh waxaan idinku ahay ceelalyo xawdkayga waxaanaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay ciddii bidca la timid ama sunada rasuulka khilaaftay calayhi salaatu wasalaam inaanu ceelkaa taabanayn afkan aanu gelinayn waxaa rasuulku sala allahu calayh wasalama uu baxay habeen habeenada ka mida saq dhexe caaishana way ka daba baxday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa waktigu xanuunsanaya ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam waktiyadii nolosha ugu dambaysay ah wuxuu tegey baqi ilaahay u dembi dhaaf usoo weydiiyey waxaanuu yidhi assalaamu calaykum ya ahla almaqaabiri liyahna lakum ma asbaxtum fiihi bima asbaxa annaasu fiihi waxau rasuulku uhi alayh salaatu wasalaam nabadgelyo karkiina ha dadka qabrigan ku jiro haydinku filnaato ama ha wanaagsanaato waxaad ku sugantihiin dadku waxay ku sugnaadeen aqbalat ilfitan ka qiطaci leyli lmudlim waxaa soo wajahay dadkaoo ka soo horjeedsatay fitnooyin gobollada habeenkii oo kale aad moodo yatbacu aakhiruha awalaha ta sii hore ay rasuulku uhi alayh salaatu wasalaam waxaanu tilmaamay inay ta dambe ta hore ka shar badan tahay waxaa rasuulku sala allahu alayh wasalam oo uu tilmaamay wa inaa bikum laaxiquun waxaa jira aayaad qur'aan ah aayaad kaosoo ku cad rasuulku inuu dhimanayaba calayhi salaatu wasalaam baa lagu caddeeyey waxaa ka mid ah suuratu ali cimraan aayadda boqol iyo afar iyo afartan ilaahay wuxuu ku yidhi asxaabta rasuulka isagoo la hadlaya wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajdi llahu shaakiriin ilahay wuxuuhi nebi maxamed ma aha rasuul hortii rasuulla ay tageen mooyaane wax kalaba ma aha haddii uu dhinto amaba la dilo mooxaad ka jeesanaysaan cirbihiina qofka cidhbiisa ka jeestaa ilaahay dhibi maayo waxna yeeli maayo ilaahayna wuxuu abaal marin cidda mahadnaqda wuxuu yidhi qurqubi isagoo ayadaa fasinaya ilaahay aayadda wuxuu kaga warramay in rasuuladu aanay tolkood ku dhex baaqi noqonayn weligood wuxuu yidhi ibnu raximah raximahullah haadihi alaayatu min alaayaati alati istashhada biha sidiiqu radia allahu canhu cinda mowti rasuuli sala allahu calayh wasalama aayaddani waxay ka mid tahay buu yidhi aayadaha uu abubakar u daliishaday dhimashadii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii nebi maxamed uu dhintay waxaa kaloo ka mid a ah aayaadka suurat alambiya aayadda afar iyo soddon ilahay wuxuu yihi subxaana wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in mitta fahum lkhaaliduun ilaahay wuxuu yidhi nebi maxamedow hortaa umaanu yeelin bashar waaritaan bashar waaray adduun ku waaraya maanu samayn bu ilahay yidhi haddii aad dhimato iyagaa waaraya buu yidhi in nabi maxamed dhimanayaa la ogeysiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid a suurat alambiya aayadda shan iyo soddon kullu nafsin daa'iqat lmowt caanba ha ahaatee waxay sariix u tahay see culamada qaar tilmaameen nebi maxamed sal allahu alay wasalam dhimashadiisii waxaa kaloo ka mid a suuratu duxaa aayadda afraad ilaa shanaad walalaakhiratu khayrun laka min aluulaa culamada qaar waxay ka fahmeen inay tilmaamayso geerida rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid a suurat raxmaan aayadda lix iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan aayaadkaas oo dhami waxay ku cad yihiin rasuulka inuu tegayo calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid ah suuraة اmaa'ida aayadda saddexaad alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina waxaa ka mid a ah suurat nasri saynu tilmaanay ida jaaa nasru llahi walfatxu waxaa jira axaadiis ka sugan rasuulka calayh salaatu wasalaam axaadiistaasoo tilmaamaya in rasuulku sala allahu calay wasalama saxaabada qaarkoodba uu u tilmaamay inuu geeriyoonayo ay dhawaatay muddadiisii waxaa ka mid a ah xadiidka caaisha ee bukhaari uu warinayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo la fadhiya dumarkiisii bay u timid inantiisii faatima markay u timid rasuulku dhegtu waxu saaray way oyday haddana rasuulku dhegtu waxu saaray kale way qososhay caaishaa weydiisay uma sheegin sirta rasuulka kuu sheegi maayo bay tidhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markii u dhintay weydiisay waxay tidhi faatima rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markii hore wuxuu ii sheegay inuu geeriyoonayo calaamadihiina wuxuu ka mid dhigay in jibriil uu qur-aanka sanadkaa laba goor la subciyey markii dambena wuxuu sheegay bay tihi cidda ugu horraysay ehelkiisa ka haleelaysaa inaan aniga ahay wuxuuna rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam faatima xadiidka muttafaqa bukhaariiyo muslimba werinayaan ittaqi illaaha wasbirii wa nicma asalafu anaa laki buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka baqo oo sabir salaf cid kuu noqoto anaa ugu nicmo badnaaday buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam halkaana waxaa laga faa'idaysanayaa kelimada salaf in rasuulku isticmaalay welibana salaf rasuulku inuu isagu iyo inuu isku sheegay calayhi salaatu wasalaam cidda uu nisbe sheegana see u abtirsanaysaa dariiqii rasuulka saxaabadii taabiciintii atbaaci taabiciin saddexdaa qarnina salafi in la yidhaahdo wax ceebina aanay ku jirin dariiqii nebigana itay calayhi salaatu wasalaam nebiguna isagu salafba uu isku sheegay in loo abtirsadaana ay tahay mid ammaanan wax dhaleeciya wax ceebina aanay ku jirin ayaa laga fahmaya xadiidkan waa xadiis muttafaqa oo bukhaariiyo muslim bay wariyeen waxaa kaloo ka mid ah xadiidka ibnu jurayj uu ka wariyey abuzubayr uu yidhi waxaan maqlay jaabir bn cabdillahi radi allahu canhu isagoo leh ra'aytu nabiya sala allahu caleyh wasalama yarmii calaa raaxilatihi yowma anaxri waxaan arkay buu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo hashiisa dusheeda ka tuuraya dhagaxaantii maalintii yowma anaxri wayaquulu isagoo leh lita'khuduu manaasikakum fainii laa adrii lacallii laa axuju bacda xajati hadihi rawahu muslim wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam cibaadada xajka samaynasaa niga qaata laga yaabaa sanadkan dabadi inaanan xajin buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam muslim baa xadiiskaa wariyey wuxuu ibnu rajab alxambali ku tilmaamay lataa'ifu lmacaalifka sabxadda boqol iyo shan in rasuulku sala allahu calayh wasalam uu ogeysiiyey saxaabadiisa una sarbeebay geeridiisa iyo inay dhowaatay muddadiisii wuxuu yidhi ibnu rajab fa inahu lama khataba fii xajati alwadaac qaala linnaasi khuduu canii manaasikakum falacallii la alqaakum bacda caami haada fadafiqa yuwadicu nnaasa wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu khudbaday xajatulwadaac rasuulku markuu u khudbadeeyey dadka wuxuu ku yidhi ka qaata cibaadaadka xagga samaynaysaan laga yaaba inaanan sanadkaygan kadib idinla kulmin kadib rasuulku wuxuu gudagalay dadka inuu sagootiyo faqaaluu haadihi xajatu lwadaac dabeete waxay yidhahdeen xajkii rasuulku xajiyey waktiga xajkiisa goosigay u bixiyeen waxaa kaloo ka mid a xadiidka abi saciidin alkhudri radia allahu canhu wuxuu yidhi khataba annabiyu sala allahu alay wasalama rasuulkaa khudbadeeyey faqaala rasuulku wuxuu yidhi ina allaha khayara cabdan bayna addunya wa bayna maa cindahu fakhtaara maa cinda allah ilaahay wuxuu dooransiiyey addoon adduunyada iyo ilaahay agtiisa wax yaala inuu kala doorto qaala wuxuu yidhi rasuulku fakhtaara maa cinda allah wuxuu doortay addoonkaasi ilaahay agtiisa waxyaaluu doortay waa nebi maxamed alayh salaatu wasalaam qaala fabaka abubakrin bakrin sidiiqu radia allahu canhu abubakar baa ooyey buu yidhi faqultu waxaan idhi buuhi fii nafsii nafteeda waxaan ku idhi maa yubkii haada shaykha odayga weyn maxaa ka oohinaya in yakun illaahu khayara cabdan bayna addunya wa bayna maa cindah fakhtaara maa cinda allah wuxuu yidhi hadduu addoon kala doortay ilaahay agtiisa waxyaaliya adduunyadoo ilaahay agtiisa u doortay maxaa ku jiru la ooyaya abubakar qaala wuxuu yidhi fa kaana rasuulu lahi sala allahu alayh wasalama huwa alcabd rasuulku wuxuu ahaa addoonkaa la doorasiiyey wa kaana abu bakrin aclamunaa abu bakarna wuxuu ahaa buu yihi ka noogu cilmiga badan oo saxaabada rasuulka ridwaanullahi calayhim abu bakar baa ugu cilmi badnaa uguna adkaa waxaa kaloo ka mid ah axaadiista xadiidka mucaad ibnu jabal radia allahu canhu rasuulku sala allahu alayh wasalama mucaad wuxuu u diray yeman markii rasuulku sala allahu alayh wasalam yeman uu u diray waxaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi yaa mucaad inaka casa an laa talqaani rasuulku wuxuu ku yidhi mucaadow waxaa laga yaabaa inaanad ila kulmin bacda caami haada sanadkayga kadib fatamura biqabrii wa masjidii waxaa laga yaabaa soo noqodkaaga inaad soo marto uun qabrigayga iyo masaajidkayga oo anigaba aanad arag fabakaa mucaadun mucaad baa ooyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi mucaad laa tabki ya mucaad mucaad ha ooyin fa ina albukaaa min ashayaan oohintu shayaan bay ka ahaatay imaam alalbani xadiidka wuxuu ku tilmaamay silsilada laba kun afar boqol iyo toddobiyo sagaashan waxaanuu yidhi waa xadiid saxiixa oo intuu rasuulku diiday calayhi salaatu wasalaam in la ooyo waxay u badan tahay oohinta dadka dhexdooda laga ooyo waayo rasuulka lagama hayo inuu dadka dhexdooda ka ooyey oo uu qayliyey rasuulku markii ugu badnayd ee uu ooyey waxaa la maqlay oo keliya lamaba arage hiqhiqdiisaa la maqlay cabdillaahi ibn mascuud markuu ku yidhi qur-aanka iga dul akrina wuu fooraday nebigu iyo ilmadiisoo quruu arkay cabaad iyo qaylatoona rasuulku ma ammaanin calayhi salaatu wasalaam bal rasuulku wuxuu yidhi warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaa nin ilaahay intuu xusay keligii indhihiisu ay burqadeen waa dadka ilahay u hadhaynay maalinta qiyaame dakara allaha khaaliyan ilaahay buu xusay keligii isagoo cidlo jooga rasuulka lagama hayo calayhi salaatu wasalaam codkiisa in la maqlay markii ugu badnaa la maqlay xiqiiqdiisood moodo dheri karkiibay saxaabada qaar ay maqleen marka waxaa laga yaabaa inuu ujeedo dadka a ka dhex ooyin ama ha qaylin hadal la mid ah ee oohinta kulligeed mid la dhaleeceeyey ma ahaa haysani waxay isoo saareen majmacu zawaaidka imaam albanina wuxuu yihi waa xadiis saxiixa silsilada laba kun afar boqol iyo todobiyo sagaashan intaa haddaynu kaga gudubno axaadiistii aayaadka ishaaraya ama tilmaamaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam geeridiisi inay dhowaatay musiibo ibni aadamka ku dhacda waxa ugu weynaa nebi maxamed dhimashadiisii calayhi salaatu wasalaam weliba gaar ahaan dadka muslimiinta ah waxaa nebigu sala allahu calay wasalam uu tilmaamay haddii midkaydii ka mida ah dhibaata ay ku dhacdo ha xasuusto dhimashadaydii fa innahu min acdami lmusiiba musiibo ku dhacdo qofka muslimka waata ugu weyn waayo nebi maxamed wuxuu calayhi salaatu wasalaam sayidi waladi aadam wa awalu man yanshaqu canhu ard wa وأول شhاaفع وأول مشhفع rasuulku wuxuu عليه الصلاaةu وaسلام sayidka reer aadam waa nebi maxamed qofka ugu horeya dhulku ka dilaacayo waa qofka ugu horeeya ergeynaya erge laga aqbalayo shafaacadana nebigu ma lehe ilaahay baa iskale قل لiلaahi شhaفاacaة جaميiعا bu yidhi yihi shaفaacadiyo ergado dhan ilaahay baa iska iskale kawska iyo gargaarkana ilaahay keligii baa la weydiistaa cid ilaahay ka soo hadhay oo la weydiisanayo bixisaa ma jirto hadduu mid hadrow yidhaahdo aqisnaa yaa qawsow oo rasuulka baryo amaba jiilaani uu baryo ama cid lamida uu baryo cid ka aqbalaysaa ma jirto waa shirki akbara waa gaalnimo diinta lagaga baxayo ilaahayna ka aqbali maayo gargaar isaga cid aan ahayn la weydiistay wax ilaahay oo keliya awooday in la weydiistay waayo dad waxay odhanayaan madad madad yaa rasuul allahi rasuulkaw noo gurmo deg deg noogu gargaar rasuulku kuma aasnaa dhul soomaali ay degan tahayba oo laga baryayo rasuulku magaalada madiinuu ku aasan yahi sala allahu calayh wasalama kuuma soo gurman karo hadduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuu soo gurman karayo waxaa nebi maxamed uu kala badbaadin laha ummaddan iskhilaaftee kala tagtee kala wada jeesatay hadduu keligaa kuu tarayo rasuulku cid wuxu tarayaa maanta maanta oo waxu u qabanaya ma jirto wuxuu wax ugu tarayaa qofka sunadiisii raaca dariiqiisiina mana marka lasoo nooleeyo maalinta qiyaamo la keeno xawdkiisa inaanu rasuul ka celin calayhi salaatu wasalaam iyo inuu rasuulku u ergeeyo maalinta qiyaame maalintaa rasuulku markuu yimaadana calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u sujuudayaa oo uu baryayaa kii qasiidada sameeyeyna wuxuu yidhi yaa rasuul allahi khud biyadii yaa xabiib allahi khud biyadii yowma alfarqi ruuxi waaljasadi jud lanaa bilkawsi waalmadadi rasuulkii ow gacanta i qabo buu yihi gacanta hargeysuu jooga kii ilaahay jeclaayow gacanta i qabo maalinta malagu nafta iga qabanayo iga soo gaadho iga qabo malag iga celiyo iyaan dhimanba weligay nebi maxamed baa dhintay calayhi salaatu wasalaam hadduu mid hargeyso joogo ka qabanaya malakulmawtka isagaa iska qaban lahaa rasuulku laa ilaaha ila allah ina lilmawti la sakaraat baa bayna iman doonta wuxuu leeyahay waxay leedahay geeridu xanuun bay leedahay buu rasuulku yihi sakaraad bay leedahay waa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam welibana laba qof siday u sakaraadaan buu rasuulku u sakaraadaya keligii sal allahu alay wasalam inuu si qabta isagu fa asaabatkum musiibat lmowt u ilahay cid uu rasuulku geeri ka badbaadinaya ma jirto hadduu cid ka badbaadin la inamadii u dhasho dhan way dhinteen markaasay qorayshi ku cayday welibana waa goblan ina shaaniyaka walabtar baa lagu yidhi nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam inan qura rasuulku lahaa uma noolaanin muhinimadiisii badbaadiya mid hargeysa joogo qayilaya oo tamihiisa jirtii kasoo dhacday cidhbihiisa marayso intuu badbaadina rasuulku alayh salaatu wasalaam mid aan masaaj kaba soo gelayn salaada tukanahayn raama intuu yeeshay waran dheer sita oo dadka dawarsanaya intuu rasuulku badbaadinaya alayh isalaatu wasalaam miyuu inankiisii badbaadsado rasuulku wuxuu wax inoogu taray waxyiguu ina soo gaadhsiiyey qofka mar ku saliya ilaahay baa toban goor ku saliya nebiga ku saliya calayhi isalaatu wasalaam rasuulku wuxu uhi man salla calaya waaxida sala allahu calayhi biha cashra qofka mar igu saliya ilahay baa toban goor ku saliya ilaahay baa ku xusaya o kugu saliyaya haddaad mar nebi maxamed ku salido maxaa kaa maqan wax kaa maqani ma jiro waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam geeridiisaasi ay tahay musiibo ku dhacday ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam musiibadii ugu weyneyd wuxuu ninkii carbeed eegabiyey waidaa usibta musiibatan tasluu biha fadkur musaabaka binnabiyi muxammadin haddii musiiba ay kugu dhacdo aad rabto inaad sabirto nebi maxamed musiibadii kaaga dhacday xasuusno buu yidhi nebi maxamed kuu dhintay calayhi salaatu wasalaam waxyigiibaa baa go-ay dhimashadiisii ku go-ay waxyigii waxyi dambe ma soo degayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka qaarkood waxa la weydiinayay wax keyb oo noqona markaasuu ka jawaabayay ragga qaarkood baa rasuulku wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam ilaahay ii weydii jannada inaan galo markaasuu ilaahay ii weydiinayay markaasaa la aqbalay oo la odhanayay hebeloo adduunyada dul maraya hebel waa ahlu janno rag adduunka dul maraya guryo jannada looga dhisay waxaasoo dhan baa la waayey waa musiibo weyn waayidda la waayey sida awgeed qofku marka dhibaata ku dhacda waa inuu xasuusto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waayiddiisii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xanuunkiisu wuxuu bilaabmay maalintii sagaal iyo labaatanaad ama sideed iyo labaatanaad safar sanadkii koob iyo tobnaad maalin isniinay ahayd sida culamada qaar tilmaameen rasuulku calayhi salaatu wasalaam xabaalaha baqiic la yidhaahdo janaase lagu tukanaya ama lagu aasiyo rasuulku yimid calayhi salaatu wasalaam markuu rasuul ka soo noqday janaasadii waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka cawday inuu madaxu xanuunayo xumadiisuna aad bay u fara badatay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu tukiyey isagoo xanuunsanaya koob iyo toban cisho maalmuhu xanuunsanayeyna waxay ahayn koob iyo soddon ilaa koob iyo afar cisho inta udhexaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wiigii ugu dambeeyey ku jiray caaisha iyadoo ka warramaysa waxay tidhi in kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama layatacadaru fii maradihi ayna ana alyawm ayna ana gadan istibtaa'an liyowmi caaishata radia allahu canha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid weydiiya dadkoo ku cudur daarta maalin kasta halkaan beri ahay gurigeedan beri ahay isagoo rasuulku raagsanaya gurigii caaisha xilliguu gaari lahaa qaalat waxay tidhi caaisha falamaa kaana yawmi qabadahu allahu bayna saxrii wanaxrii wadufina fii beyti rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintii uu gurigayga joogay buu ku dhintay dhabtayda waxaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku dhintay gurigayga oo gurigaygaa lagu aasay bukhaari baa wariyey sidoo kale caaisha waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama idaa marida axadu min ahlihi nafata calayhi bilmucawadaati rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu aha markuu qof xanuunsado guriga joogaa ama reerkiisaahi mid ku tufa qul acuudu binaas iyo qul acuudu birabbilfalaq falamaa marida maradahu aladii maata fiih markii uu xanuunsaday xanuunku ku dhintay jacaltu anfusu calayhi wa amsaxuhu biyadi nafsihi gacantiisa intan ku akriyo qur-aankan ku masixi jiray bay tihi liannaha kaanat acdama barakat waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu haa mid gacantiisu ay barakaysanto gacanteeda ka barako badan tahay dardaaranuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dardaarmay markuu xanuunsanayey ama sakaraatulmawtka uu ku sugnaa dardaaranadu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dardaarmayna way fara badnaayeen waxaa ka mid ahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam inuu u dardaarmay anfaarta khayr in loo sameeyo wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay saxaabadiisa isagoo la hadlaya ansaar ban khayr iin dardaarmaya aqbala dardaarankan khayr iin dardaarmayo wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam kooda wanaag sameeyo wanaagiisa ka aqbala kooda xumaanta sameeyena cafiya wuxuu rasuulku yidhi oo kale calayhi isalaatu wasalaam ansaar baan idiin dardaarmayaa wixii lagu lahaa way guteen waxa u hadhay buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam wixii iyagu ay lahaayeen bimacnaa xaqii lagu lahaa way guteen inay nebi maxamed soo dhaweeyeen inay asxaabtii nebi maxamed soo dhaweeyeen inay u gargaareen u hiiliyeen iyagu maanta wixii ay lahaayeen oo in loo abaalgudaa ayaa u hadhay buu nebigu yhi calayhi salaatu wasalam xadiiskana bukhaari waa wariyey waxaa kaloo rasuulku dardaarmay sal allahu alayh wasalama ikhraaju lmushrikiina min jaziirati alcarab in mushrikiinta laga saaro jaziiradda carabta in laga saaro saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi qaala bnu cabaasin yowma alkhamiisi wama yowmu alkhamiis cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi maalintii khamiisa maalintii khamiisa maxaa idin ogeysiiyey uma baka xataa balla damcuhu lxasa wuu ooyey ilaa ishiisii ay qoysay dhagxaanta qultu waxaan ku ui buui ibna cabaas ibna cabaasow wamaa ywm alkhamiis maalinta khamiis maxay qaala wuxuu ihi ijtada birasuuli lahi sal allahu alayh wasalam wajacu maalintii khamiista rasuulka xanuunkiisaa darnaaday faqaala wuxuu yihi rasuulku itunii aktubu lakum kitaaban laa tadiluu bacdii ii keena kitaabaan idiin qora inaan dabaday u lumine qaala wuxuu yihi fatanaazacuu saxaabadii way isqabsadeen qaarna waxay dhahen loo keena rasuulka qaarna waxay dhahen wuu xanuunsanaya rasuulka ha dhibina calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi isagoo saxaabadii la hadlaya dacuunii faaladii ana fiihi khayrun uusiikum bialaain iga taga buu rasuulku yidhi waxaan ku suganaa khayr badan waxaad wadaane saddex idin dardaarmaya akhriju lmushrikiina min jaziirati alcarab war mushrikiinta ka saara jaziiradda carabta rawaahu muslimun muslim baa wariyey waxaa ka mida dardaaranadii rasuulku dardaarmay calayhi salaatu wasalaam inuu ka dhigay in masjid qabri laga dul dhiso ama laga dhex dhiso ama laga hor dhiso ama masaajid iyo qabri la isma dhoweeyo caaisha waxay tihi radia allahu canha qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalama fii maradihi aladii lam yaqum minhu xanuunkii aanu ka kicin rasuulku wuxuu yidhi bay tihi lacana allahu alyahuuda wanasaara ilaahay yahuud iyo kiristan ha nacdalo waxaan baraarujinayaa nacdasha macnaheedu maaha naxariista ilaahay in qofka laga dheereeyo macnaheedu sidaa maaha laakiin waa asar aasaarta nacdasha ka mid a aahaarta nacdasha ka dhasha waxaa ka mid a in naxariista addoonka laga dheeriyo laga fogeeyo laakiin nacdasha macnaheedu waa macno cad qaala wuxuu rasuulku yidhi ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajida waxay ka dhigteen qabriyadii nebiyadooday masaajid ka dhigteen buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qaalat waxay tii caaishii falowlaa daaka haddaanay taasi jiri lahayn ubriza qabruhu rasuulka qabrigiisa waa la muujin lahaa غayra anahu khushiya hayra anahu khushiya an yutakada masjida rawahu muslim laakiin waxaa laga baqday bay tidhi in masjid laga dhigto qaar baa shubhasee hor ninkana waxay odhan karaan oo masaajidka nebiga imika miyanu qabri ku dhex olin jawaabtu waxay tahay masaajidka nebiga qabrigiisu kuma dhex yaalo ilaa imika kuma dhex yaalo masaajidka nebiga iyo qabriga nebiga saddex gidaar baa udhexeeya nebiga waxaa lagu dhex aasay calayhi salaatu wasalaam maqsinkii caaisha lagu aasay waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nebi kastoo ilaahay soo diro bartuu ku dhintaa lagu aasi jiray lagama qaadi jirin bartii uu ku geeriyooda lagu aasay oo maqsinkii caaisha ah saddex gidaar baa dabeeta lagu dhisay ibnulqayimna wuxuu ku tilmaamay nuuniyadiisa saddexdaa gidaar culamada qaar waxay faa'iideen sida saalix bin cabdilciisa ali sheikh mid afraadna in lagu sii daray afar gidaar baa udhexeeya nebi maxamed masjidkiisa iyo qabriga nebiga alayh isalaatu wasalaam weliba gidaarka qabriga nebiga ma soo taaban kartid askar baa ilaanada soog joogta askar baa kaa celinaysa ciidna kama soo qaadan kartid qofkii dee silaa ka barakaysa isku masaxataa iskuu masixi karo faraha laga soo garaacaya sida awgeed haddii mid intuu qabri ka dul dhisa masaajid wilaaka masaajidka nebigu isagoo ka dul dhisan leenahay jahilta wamaa tadri biannaka jaahilun jaahil baad ka noqotay inaad jaahil ka tahayna maad garan nebi maxamed qabrigiisa iyo masaajidkiisa saddex gidaar baa udhexeeya isu mana dhowa caaisha iyo cabdullahi ibni cabbaasba waxay yidhaahdeen lamaa nazalat birasuuli llahi sala allahu alayh wasalama rasuulka markii geeridu ku soo degtay tafiqa yadraxu kamiisatan lahu calaa wajhi waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wejiga u iska saarayay khatiifad faida htama kashafa can wajhi markuu ku caburmo wuu iska qaaday wejigu ka qaadayey faqaala wahuwa kadalik rasuulku isagoo sidaa u sakaraadaya oo u baaxaadegaya wuxuu odhanaya ow lahaa lacnat llahi cala alyahuudi waannasaara ilaahay ha nacdala yahuud iyo cristan ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajida waxay ka dhigteen qabriyadii nebiyadooda masaajid bay ka dhigteen yuxadiru maa sanacuu rasuulku digid uu ka digayuu sidaa u lahaa waxay sameeyeen muslim baa xadiidkaana weriyey sidoo kale cabdillahi bn alxaaris annajraani wuxuu yidhi xadaanii jundubun jundub wuxuu ii sheegay buu yidhi qaala samictu nabiya sala allahu alayh wasalama qabla an yamuuta bikhamsin waxaan maqlay buu yidhi nebi maxamed intaanu dhiman shan cisho ka hor calayhi salaatu wasalaam wa huwa yaquulu isagoo leh inii abra'u ila allahi an yakuuna lii minkum khaliil ilaahay waxaan beri uga noqonayaa inuu ii sugnaado qof aan khaliil ka dhigtaa waa jacayl halkii ugu dambeeye qof aan jeclaada fa ina allaha tacaala qad itakhadanii khaliilan ilaahay wuxuu iga dhigtay miduu jecel yahay kama اtakada ibrahima khaliila siduu ibraahim khaliil uga dhigtay walow kuntu mutakida min ummati khaliila latakadtu ababakrin khaliila haddaan ummadayda mid kamida khaliil ka dhigan la abubakr maan ka dhigan laha rasulku alayh salaatu wasalaam alaa waina man kana qablakum war kuwa idinka horeeyey kaanuu yatakiduuna qubura ambiyaihim wa saalixihim masaajida waxay ka dhigan jireen qabriyada nebiyadooda iyo dadkooda wanaagsan masaajid bay ka dhigan jireen kuwa qabriyada masaajidda ka dhisaya yahuud iyo crista bay shabahayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam beri bay kayin waddadiisii wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam alaa falaa tattakidu lqubuura masaajid inii anhaakum can dalik waaran ka dhiganina qabriyada masaajid taa waan idiin diidayaa buu nebigu yhi alayh salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulku u dardaarmay intaanu dhimanin ixsaanu danni billah in ilaahay mala fiican laga malaysto qofka muslimkii inaanu malahn ilaahay ka malaysan jaabir ibn cabdillaahi alansaari wuxuu yihi radia allahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qabla mawtihi bialaaati ayaam yaquul laa yamuutana axadukum ila wahuwa yuxsinu danna billahi caza wajal rawahu muslim wuxuu yihi nebi maxamed saddex isho ka hor intaanu dhiman waxaan maqlay isagoo yaanu dhimanin mid idinkayda ka midi ilaahay isagoo mala fiican ka malaysanaya mooyaane ilaahay januu ku gelinaya dembigaa ugu dhaafaya wuu ku naxariisanaya cibaadaadkaaga wuu aqbalaya mala fiican ilaahay ka malayso malahuna ka malaysanin laakiin dembi markaa samaysiyo xumaan dembiga ka toobadkeen oo ka noqo oo ka murugood oo ciqaabka ilaahay indhahaaga soo hordhigo si aad u toobad keento toobadda ilahay u kaaga aqbalo subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu dardaarmay intaanu dhimanin salaada in la ilaaliyo salaada in la ilaaliyo iyo wixii gacmaheenu ay hanteen waxaa anas bni malik uu yidhi kaanat caamatu wasiyati rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam xiina xadarahu lmowt الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه وحو يري رسولك الدردار نديس وحي أبدنا ينمركو سيقيريوني وارسلاة إلالية وارسلاة إلالية قعمهن وحي همتين إلالية إلا رسولك فعل عليني يبن عليه الصلاة والسلام يدو عرب كيسو الدرق كسو صاريو xadiidkaasina waa xadiid imaam albani uu tasiixiyo xadii saxiixa weeyaan xaakim baa masda ku wariyey rasuulku salaaduu dardaarmayey salaadii subaxna saf ama laba saf ama saf barhkiibaaba masaajidda yimaada waxaad moodaa dadka in lagu yidhi salaada duhurna buuxiya ta maqribna buuxiya salaadaha casarna iska tukada salaada subax waa laydinka dhaafay wixii iman karowna kaalay waa iska sunnee wixii aan iman karano iska hurda iska wato in lagu yidhi baad moodaa loo damaanad qaaday ajarkeedii iyo xasanaadkeedii bay laga daayeen ma ogtiin nebi maxamed sala allahu alay wasalam inuu sheegay labada ragcadood ee subaxa ka horeeye la tukado adduunka iyo waxa dul saaran bayna ka khayr badin alayh salaatu wasalaam waragcataani qabla alfajri khayru min addunya wamaa calayha buu rasulku yhi alayh salaatu wasalaam laba ragcadood oo salaada subax ka horeeya adduunka iyo waxa dul saaran buu ka khayr badan yihi sidoo kale salaada subax rasuulku wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam bashir almashaa'ina fi dulami ila almasaajid binuuri taami yowma alqiyaama waxaad ugu bishaaraysaa dadka masaajida madowyada u gudaya nuur dhammaystiran maalinta qiyaame sidoo kale qofka munaafiqa ah salaada subax way ku adagtay ha ogaado qofkii salaada subax ku adagtay in xanuun ku jiro ilaahayna ha u toobadkeeno subxaanahu wa tacaala qofkii yimi salaada subax ee kusoo tukadayna ha bishaaraysto inuu ilaahay magangeliyadiisa ku sugan yahay rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka salaada subax yimaada ilaahay magangeliyeisu ku sugan yahay saasuu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalam xadiis saxiixa waxaa kaloo rasuulku dardaarmay calayhi salaatu wasalaam dardaarano fara badan oo kala duwan sida dumarka inuu dardaarmay rasuulku in la ilaaliyo waxaa kaloo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu sheegay riyadu inay ka hadhay waxyaabihii bishaarooyinka ahaa sidoo ku sugan xadiidka uu muslim warinayo ee cabdillahi bni cabaas riyo kastaana ma aha riyo bishaaro ah saddex bay riyooyinku uqaybsamaan siduu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam alru'ya halaaatun ru'ya saalixa min allah riyada waa saddex buu rasuulku riyo wanaagsan oo ilaahay ka ahaatay waalxulumu min ashayaan iyo riyo xun oo shaydaan ka ahaatay wa ru'ya mima yuxadisu lmar'u nafsahu iyo riyo qofku wuxuu naftiisa ugu sheekaynayey ama wixii uu arkayay maanta uu ku riyooda saddexdaasay uqaybsantaa abuu bakar ayaa tukinayay markuu rasuulku xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam can caaishata qaalat caaisha waxay tidhi lama dakala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam beytii qaal rasuulku gurigeyga markuu soo galay o sakaraadka aha wuxuu yidhi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakar fara dadka ha tukiya buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam qaalat waxay tidhi faqultu yaa rasuula allah waxaan ku yidhi rasuulka ilaahayow ina abaa bakrin rajulun raqiiqun idaa qara'a alqur'aana laa yamliku damca waxaan ku yidhi bayt rasuulka ilaahayo abubakar waa nin qalbi jilicsan haddii qur-aanka uu akriyo dadka maqashiin maayo ama ilmadiisa hanan maayo falow amarta kayra abi bakrin haddaad abubakar cid aan ahayn fali layd alla fiicnaan lahayde qaalat waxay tidhi wallaahi maa bi ila karaahiyatu an yatashaa'ama annaasu biwali man yaquumu fii maqaami rasuuli lahi sal allahu alay wasalam wax kalaygu may sugnayno hadalka uman odhan bay tidhi waxaan diidayo dadku inay karaahiyaystaan ama ay baasaystaan rasuulka dabadii cidda halkiisa istaagaysa qaalat waxay tidhi faraajactuhu maratayn aw alaaan hadalkiiba rasuulka ku celceliyey laba ama saddex goor qaala wuxuu yidhi liyusalli binnaasi abubakrin abubakr dadka ha tukiyo faina kuna sawaaxibu yuusuf sawaaxibu yuusuf baa tihiin dumarkii nebi yuusuf dhibay oo kalaa tihiine ha tukiyo abubakr buu rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam muslim baa wariyey cubaydillah bni cabdillahi wuxuu yidhi dakaltu calaa caaishata caaishan soo gelay buu yidhi faqultu laha waxaan ku yidhi buu yidhi alaa tuxadisiinii can maradi rasuuli llahi sala allahu alay wasalama caaishaay miyaanad iiga sheekaynayn rasuulka xanuunkiisii qaalat waxay tihi balaa may kaaga sheekayn doonaa faqula rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu cuslaaday faqaala asalla annaasu rasuulku wuxu ihi dadku ma tukadeen faqulnaa laa wahum yantadiruunak waxaanu ku nidhi bay tihi may aday ku sugan yahan rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yidhi dacuu lii maaan fi lmikhdab rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam biyo iidhiga sinxiga aan ku maydhae waa weel yaroo lagu maydho mexbabku ama waa meel lagu maydho qaalat waxay tihi fafacalnaa waanu samayno waan u biyihii faiktasala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu maydhay uma dahaba liyanua rasuulku wuxuu is yidhi kac fa ugmiya calayhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la daboolay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu miirdoorsoomay uma afaaqa haddana wuu soo baraarugay faqaala wuxuu yihi asalla annaasu dadku ma tukadeen faqulnaa waxaanu nhi bay tihi laa wahum yantadiruunak aday ku sugayaan ya rasuula allah faqaala dacuu lii maaan fi lmiqdab biyo ii dhiga buu yidhi fafacalnaa fakhtasala uma dahaba liyanuu rasuulku saddex goor calayhi salaatu wasalaam ayuu sidaa sameeyey kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadku iyagoo sugaya ayaa rasuulka abubakar ciduu u diray waxaanuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka tuki abubakar baa dadkii tukiyey markii abubakr uu dadka tukiyey qaalat waxay tidhi fasallaa bihim abubakrin tilka alayaam maalmaha abubakr baa dadka tukinayey uma ina rasuul lahi sal allahu alayh wasalama wajada min nafsihi khifa rasuulku sala allahu alay wasalamtiisa wuxuu ka dareemay xanuunkii inuu ka yaro khafiifay fakharaja bayna rajulayni axaduhuma alcabaasu laba nin oo rasuulku uu garab ka haysto ayuu rasuulku la soo baxay calayhi salaatu wasalaam laba nin baa soo garba qabtay nebiga calayhi salaatu wasalaam mid waa cabaas bay tidhi ka kalena cali buu ahaa way qarisay lisalaati duhri salaad duhur bay ahayd wa abuu bakri yusallii binnaas abuu bakar oo dadka tukinaya falamaa ra falamaa ra'awhu falamaa ra'awhu abuu bakrin dahaba liyata'ahar markay rasuulka arkeen calayhi salaatu wasalaam waxa abuu uu isyidhi dib u bax faawmaa ilayhi nabiyu sala allahu alayh wasalam an laa yataahar rasuulku wuxuu abubakar u tilmaamay inaanu dib u bixin u dadku tukiyo wa qaala lahuma ajlisaani ilaa janbi wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam barbarkiisay fadhiisiya qaala faajlasnaahu ilaa janbi abi bakr waxay fadhiisiiyeen abubakr dhinaciisa faajlasaahu ilaa janbi abi bakr abi bakr barbarkiisay fadhiisiiyeen wa kaana abu bakrin yusalii wahuwa qaa'imu bisalaati nabiy sala allahu alayh wasalam wannaasu yusaluuna bisalaati abi bakrin wannabiy sala allahu alayh wasalam sallaa qaacidan abubakr dadkuu tukinayey abubakr nebigaa sii tukinayey nebiguna uu fadhiyey abubakrna uu taagnaa dadkuna ay taagnaayeen qaala cubaydullah cubaydullah wuxuu yidhi fadakltu calى cabdillahi bni cabaas cabdillahi bn cabaasan u yimid buan usoo galay faqultu lahu waxaan ku yihi buu yidhi alaa acridu calayka ma xadaatnii caaishatu can maradi rasuuli lahi sal allahu alayh wasalama cabdillahi bn cabaas baan ku yihi bu caaisha hadalka ii sheegto nebiga xanuunkiisa iga sheegtay ma kuu soo bandhigaa qaala wuxuu yihi haati ii sheeg qaala facaradtu xadiisaha calayhi warka ii sheegtay baan usoo bandhigay famaa ankara minhu shaya gayra anahu qaala asamat laka rajul wuxuu yidhi wax muu diidin xadiidka caaisha sidaa ugiibuu u qiray laakiin wuxuu yidhi buui ninkii makuu sheegay alladii kaana maca alcabaas ninkaasoo cabaas rasuulka la wariyay calayh isalaatu wasalaam qultu laa may baan ku yidhi buu yidhi qaala wuxuu yihi huwa caliyun cali buu ahaa radia allahu canhu xadiidkaana muslim baa wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam saacadihii ugu dambaysay ee uu ku jiray sakaraatulmowtka ibnu shahaab wuxuu yidhi akhbaranii anas ibnu malik radia allahu canhu anas maalik wuxuu sheegay buu yidhi ana aba bakrin kaana yusallii lahum fii wajhi rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam aladii twufiya fiih in abu bakr tukinayey xanuunkii rasuulku u geeriyooday calayh salaatu wasalaam xataa inahu kaana yowma itnayni ilaa ay noqotay maalintii itniinta wa hum sufuufun fi salaa iyagoo salaada safkeeda ku jira oo tukanaya kashafa rasuulu lahi sala allahu alayh wasalama sitra alxujrati rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu iska qaaday dahi maqsinkiisa wa huwa qaaimun kaana wajhahu waraqatu musxafin rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo taagaman aragnay oo wejigiisu uu wirwirayo o iftiimayo uma tabasama rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam daaxika kadib rasuulku u dhoola cadeeyey isagoo qoslaya qaala wuxuu ihi faduhitnaa wa fi salaati min faraxin bikhuruuji rasuuli lahi sala allahu alayh wasalama wuxuu yidhi waanu dawaxnayba salaadda annagoo ku jirna faraxaanu ku faraxsannahay soo bixitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wanakasa abubakrin calaa caqibayhi abubakr dib uu soo cirhbooda ciribtu dib u soo guray liyasila safa si saska u xidhiidhiyo wadana ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ana rasuula lahi sala allahu alayh wasalam khaarijun lisalaati wuxuu u in abubakar salaadu rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu salaad tukinayo abubakar mooday oo rasuulku uu soo geliyay safka fa ashaara ilayhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ishaaray biyadihi gacanta an atimuu salaatakum salaadiina dhamaystirta qaala wuxuu yidhi uma dakala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalama fa arka sijna rasuulku gurigiisi buu iska galay daahina wuu sii daayey qaala wuxuu yidhi fatuwufiya rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam min yowmihi dalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la oobsaday oo uu dhintay maalintiisa maalintaa uu dhintay caaisha iyadoo sifaynaysa radia allahu canha waxay tidhi qaalat waxay tidhi kaana rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam yaquulu huwa saxiixun rasuulku markuu caafimaadka qabay wuxuu odhan jiray inahu lam yuqbad nabiyun qatu xataa yaraa maqcadahu fi ljannati uma yukhayar rasuul ilaahay ma dilin ilaa jannada meeshuu ka gelayaa la tusayey kadibna waa la dooransiinayey ma jannaad doonayo imikaad bixi mise waad joogi doontaa qaalat waxay tidhi falamaa nazla birasuuli lahi sala allahu alayh wasalama warasuhu calaa fakri gushiya calayhi saaca rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii u sakaraaday isagoo saaran dhabtayda ama isagoo saaran halkan kubkayga ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam miyir doonsoomay tiri uma afaaqa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa soo baraarugay fa ashkasa basarahu ila asaqfi rasuulku calayhi salaatu wasalaam indhihiisu u raariday ama uu kor ugu qaaday saqafka guriga uma qaala wuxuu rasuulku yidhi allaahuma arafiiq alaclaa ilaahayow waxaan doortay inaan dadka sare raacon la rafiiqo qaalat caaisha waxay tidhi idan laa yakhtaaruna namuu dooran bay tiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu dhinto ayuu doortay waxaanu rasuulku yidhi hadalkii ugu dambeeyey allahuma arafiiq alaclaa muslim baa xadiidkaa wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaanu geeriyoonin waxaa gurigiisa soo galay cabdiraxmaan ibn abi bakar oo cadayanaya kadib rasuulku cadayguu eegay caaisha waxay ku tihi ma kuu soo qaadaa rasuulku haa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam way uga soo qaaday intuu cabdiraxmaan ku cadaynayay bay ka jebisay way u calaalisay rasuulku si fiican buu ugu cadaday calayhi salaatu wasalaam kadib waa dhintay bukhaari baa xadiiskana wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhimay adduunyadana ka teg siduu kaga tegay rasuulka adduunyada ama qaabkee ayay ahayd adduunyadiisii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa laga dhaxlay waxaa laga dhaxlay cilmi bes iyo hubkiisii iyo baqashiisii iyo dhul uu u yeelay dadka musaafiriinta ah wuxuu yidhi camr ibn xaarif maa taraka annabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu kamuu tegin ilaa silaaxahu hubkiisii mooyaane wa baqalatan baydaaa iyo baqal cad wa ardan jacalahu sadaqatan iyo dhul uu sadaqo u bixiyey nebigu calayh salaatu wasalaam bukhaari baa wariyey sidoo kale caaisha waxay tihi radia allahu canha twufiya nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka waxaa la hofsaday oo uu dhintay wa dircuhu marhuunatun cinda yahuudiyin bitalaasiina rasuulku wuxuu dhintay iyadoo diriciisii gaashaanka ahaa uu u rahman yahay nin yahuudiya soddon saac oo qamadiya soddon saac oo qamadiya rasuulku alayh salatu slam dirciisii u rahmanaa saasuu ku dhintay codiyo farau fara ku muhim waxaa laga yaaba qofka ilaahay guri uu siiyey maalna uu siiyey cilmina uu siiyey inuu wixii ba ilaha ilahu iga daaday adduunye dayday iyo adduunye wacar inuu galo oo u bucleeyo rasuulkuna sidaasuu ka ahaa adduunye calayhi salaatu wasalaam qofkana lama laha adduunyaha daydayna waxaa la leeyahy waar adduunyadaadu aakhiraya ku seejinin haddii adduunye iyo aakhira ay ku noqoto aakhiradoon iska gaajood waxay ahayd maalintaasi maalin magaalada madiine ay madoobaatay maalintuu rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam anis bnu malik wuxu uhi radia allahu canhu لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أداء منها كل شيء maalintuu nebi maxamed soo galay magaalada madiina shay kastaa wuu widwida u iftiimay buu yidhi falamaa kaana alyawma aladii maata fiihi adlama minha kullu shay maalintii nebigu uu dhintay shay kastaa madoobaaday walamaa nafadnaa can rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam aydi wa inaa lafii dafnihi xataa ankarnaa quluubana mar allaaliya markii rasuulku sala allahu alayh wasalam uu dhintay annagoon boorkiiba gacmahayga ka qaadin ayaa aanu qalbiyadeedi inkirnay bu ihi siday ahaayeenba may ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu dhintay markii rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam dhibaato fara badan baa dhacday saxaabada qaar baa dawaqay qaar baa u qaadan waayey qaar baa dagaalami gaaloolay qof allaali qofka ile rasuulku u dhintay calayhi salaatu wasalaam qoortan ka tadaya ibnu shahaab wuxuu yidhi akhbaranii abu salamata abu salama wuxuu ii sheegay buu yidhi أنa caaشhaةa أkhbaratu inay caaisha u sheegtay أنa abaa bakri raضi الlahu canهu أqبla calىa farasi min maskanihi bالنusxi xatى nazla fadakla الmasjida falam yukalim الnaasa xatى dakla calى caaشhaةa fatayamama rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam wahuwa mugashىa bhawbin xibarati fakashafa can wajhi uma akaba calayhi faqabalahu wabaka waxay tihi caaishii abuu bakr wuxuu ka yimid magaalada madiine meelu dhow oo la yidhaahdo sulxi guri uu ku lahaa buu ka soo noqday bay tiri ilaa uu soo galay masaajidka kumuu baydhin cidna lamuu hadlo guriga caaisho toos soo galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu yimid rasuulkaoo lagu duuduubay maro rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu maradii ka qaaday wejigiisa waanuu ku duldhacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waanuu ooyey uma qaala wuxuu yidhi biabi anta wa ummii aabbaha iyo hooyadiiba lagugu furaye wallaahi laa yadmacu allahu calayka mawtatay wallahi ilaahay laba geeriyood ku kulmin maayo geeridii lagugu qoray waad dhimatay zuhri wuxuu yidhi waxadaanii abu salamata can cabdillahi bni cabbaasin abu salama wuxuu ii sheegay bni cabdillahi bni cabbaas uu yidhi ana abaa bakrin abu bakr kharaja wuu soo baxay wa cumar bnu lkhaaabi isaga cumar bnu khadaabna yukallimu annaasa dadka uu la hadlayo faqaala wuxuu ku yidhi abubakr cumar ijlis ya cumar cumarow fadhiiso fa abaa cumaru cumar uu diiday an yejlisa inuu fadhiisto fa aqbala annaasu ilayhi dadku abubakar bay u jeesteen xaggiisii wa tarakuu cumara cumar way ka tegeen faqaala abubakrin abubakar wuxuu yihi wuu khudbadeeyey dadka amaa bacdu intaa kadib faman kaana yacbudu faman kaana minkum yacbudu muxamadan sala allahu alayh wasalama fa ina muxamedan qad maat kiinii nebi maxamed caabudayey nebi maxamed wuu dhintay waman kaana minkum yacbudu allaha kii idin ka mida ilaahay caabudayey faina allaha xayun laa yamuut ilaahay wuu nool iyo dhiman maayo qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusulu ilaa qawlihi shaakiriin wuxuu soo gaadhsiiyey ilaa shaakirin aayadda qur-aankaynu akrinay qaala wuxuu yidhi wallahi wa kaana annaasa lam yaclamuu ana allaha anzala hadihi alaaya waxaabad moodaa dadku inaanay ogaanba aayada ilahay in soo dejiyey xataa talaaha abubakrin ilaa abubakar uu akhriyey fatalaqaaha minhu nnaasu kulluhum dadkoo dhami abubakar bay kala kulmeen famaa asmacu bashara min annaasi ilaa yatluha qof dadka ka mida ma maqal buu ihi ilaa aayaddaas u akriyey faahbaranii saciid ibn musayib saciid ibn musayib wuxuu ii sheegay buu yidhi ana cumara in cumar ibn khadaab qaala uu yidhi wallahi ma huwa ilaa an samictu wallahi mabay dhicin ilaa aan maqlay abaa bakrin talaaha facaqirtu ilaa aan maqlay abubakar oo akriyaya aayaddaas ilaa awooddeedii way yaraatay xataa maa tuqiluni rijlaaya ilaa labadii lugood ay sidii kari waayeen xataa ahwaytu ila alardi xiina samictu ilaan dhulka u hoobtay markii aan maqlay aayadda talaaha calimtu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam qad maat isagoo aayadda akhriya markaan maqlay abubakar dhulkan ku dhacay kadib waxaan ogaaday nebigu dhintay bukhaari baa wariyey waxaa kaloo baraarujinaya saciid ibnu musayib waxaa la akriyey musayib waxaa kaloo la akriyey musayab sida saxdiina waa in musayib la akriyo musayab cidda akriradana wuu habaaray saciid raximahullah rasuulku markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam intaan la aansin abubakar baa bayco lala galay in rasuulka uu bedelo ummadda uu maamulo oo khaliifadii rasuulka uu noqdaana bayca lagula galay waxaana taasi kutusaysaa ahmiyadda ay leedahay ummaddu inay madaxweyne maamula ay yeeshaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay saxaabadu waxay isku khilaafeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam maydhidiisii sidee loo maydhaya ile rasuulku kama warramin sida loo maydhaye waxay yidhahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma waxaynu u maydhnaa intaynu marya ka bixinaynu u maydhnaa mise maradiisaynu ku maydhnaa rasuulka calayhi salatu wasalaam isagoo gashan iyadoo ay tii isku hayaan ayay wada seexdeen oo hurdo lagu soo dejiyey xagga ilaahay kadibna xagga saraa looga dhawaaqay cidaanay aanay arkayn baa u dhawaaqdo waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo maryihiisa gashan maydha sidii baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu maydhay waxaa wariyey axmed iyo abu daauud imaam albani wuxuu tilmaamay inuu yahay xadiis xasan ah sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa lagu tukaday markii rasuulka lagu tukaday cid imaam noqotaa dee may jirin rasuulka qof qof baa loogu tukaday raggu mar bay ku tukadeen nin nin bay ugu tukadeen shaksi shaksi baa loogu tukaday kadibna haddana waxaa ku tukaday dadkii yaryaraa dumarkii addoomihii saasaa rasuulka loogu tukaday calayhi salaatu wasalaam ibnu kasiirna wuxuu tilmaamay sidaas axaadiista ku soo aroortay inay tahay sida ugu waafiqitaan badan ee saxda ah bidaayaha mujalladka shanaad safxadda laba boqol iyo labiyo soddon intaa waxaynu kaga gudbi doonaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam geeridiisii iyo wafaadkiisi iyo maydhidiisii maxaynu ka faa'iidaysanaynaa dunuusta ku jirta maxay tahay dhowr dersi ayaynu tilmaami doonaa darsiga koowaad waanada koowaad ee ugu weyn waxay tahay rasuulkii uu dhintay calayhi salaatu wasalaam rasuulku ummaddan isagaa hanuuninayay wa innaka tahdii ilaa siraatin mustaqiim buu ilahay nebi maxamed ku yidhi nebi maxamedow adaa dadka ku hanuuninaya jidka toosan rasuulkii markuu dhintay sala allahu calay wasalama dadka dhaxlee dhaxal joojiyey nebi maxamed waa culimada dadka culimada ahi waa inay qaadaan dhaxalkaa xilkiisa oo dacwaddii nebi maxamed dadka ay gaadhsiiyaan afar arrimood marka laga helo qofka afar arrimood ayuu dacwad gudbin karaa kow inuu cilmi leeyaho o cilmigu barto diineed cilmigu qofka kuma soo degee wuu bartaa inama alcilmu bitacallum baa rasuulka laga wariyay calayhi salaatu wasalaam cilmigu waa barasho cilmigu ma soo dego qofkun intuu halkan istaago looma furo uun ilaahay baa kuu furiya iska istaaga waxba kama jiraan laga yaabaa sideed xadiis intaad xafido dadka markaad hor timaado inay toddoba kaa yaacaan amba lixba kaa yacaan ood lawdo halkan markaad soo istaagto cilmi kuu furmayaa ma jiro laga yaaba indhaha dalka inaad ka boqoto intii horeba kaa kala yaacdo cilmigu kutubtuu ku furmaa kutubta barashadeeda iyo xifdigeeda cilmiguna waa waxa laabaha lagu sito arrinta koowaad waa cilmi in la barto qof aan cilmi lahayni dacwad ma guntanayo arrinta labaad waa inuu cilmigii ku dhaqmuu ka muuqdo cilmigaasi inuu ku camal falo waxaanu isagu ku dhaqmayn dadka hadduu ugu booqo cidba ka qaadan maysa de arrinta saddexaad waa in dadka uu u sheego oo cilmigii u gudbiyo arrinta afraad waa inuu ku sabro dhibka ka soo gaadhaya haddaad cilmi man baranaya iska tiraad barato uun cid ku dhibi mayso haddaad cilmigii tiraa waan fulinaya waan ku dhaqmayaa dhibaatadaadu hadday xataa dhibaato dhacdo way ka yartayd qofka daaciga ah haddaad soo cilmigii baratood qof cilmila la noqoto dacwadna aad ku darsato xasad badan iyo dhibaato fara badan ma imanaysa kadib cadaawad badan baa lagu muujisanaya kadib sabir baa lagaaga baahan yihi inaad noqoto nin raga oo sabra oo is adkeeya inaanad cidahaaga ka laaban oo dib aanad noqon ood xambaari kari waayin abu hurayra radiallahu canhu dadka madiine jooga suuqa ayuu ugu soo galay maalin kadib wuxuu ku yidhi war ma halkanaad fadhidaan iyadoo dhaxalkii nebiga la qaysanayo nebigiini dhaxalkiisii miyaad qaysataan buu ku yidhi alayh salaatu wasalaam dadki waxay moodeen adduun iyo maalin la qaysanayo halkee lagu qaybinayaa bay idhaahdeen masaajidkaa lagu qaybinayaa guri gaadha dee wixii adduunyo doonaya way soo yaaceen masaajidkii bay rug kusoo yidhahdeen masaajidkii bay soo galeen mid tukanaya mid qur-aan akhriyaya iyo mid xalqad ku jira uma arkeen wax dhigaya dib bay usoo laabteen abu hureyre uu ka hor yimid war maxaadu ku dhacay buu dhaxalkii la qaybinayay miyadaan arag maanayba ka hor qaybsamay waxay yidhahdeen wuxuun baanu u tagnay nin tukanaya iyo nin qur-aan akriya nin dadka wax u dhigaya dhaxalba maanu arag wuxuu ku yidhi dhaxalkii nebigiinu calayhi salaatu wasalaam waa cilmigaasoo cilmiga wax ka qaata cabdillahi bni cabaas wuxu radia allahu canhu markuu rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam nin ansaarta ka mid a ah ayaan ku idhi war inamari asxaabta rasuulkaan cilmi weydiinayay wuxuu igu yidhi ninka ansaartii yaa baandayd cabdullahi ibni cabbaasow ma asxaabtii rasuulkay waaweyneyd ee joogtay cid wax kaa dhagaysan adiga yaa kuu baahan iska fadhi wuxuu yidhi anigu cilmigiiban dalbay saxaabadan wax weydiin jiray isna uu iska fadhiistay markii dambe saxaabada ay dhinteen cabdillahi ibni cabbaas wuxuu noqday culimada ninka ugu weyn buu noqday dadkao wax weydiinayo hor fadhiya markuu ninkii ansaariga aha arkay isagoo aan cilmi lahayn ayaa wuxuu odhan jiray ninkaa yidhi wiga cilmi wuu iga aqoon badnaa ama u iga maskax badnaa cabdullahi ibni cabbaas wuxuu noqday saxaabi saxaabada waaweyn ka mid ee loo daba fadhiisto cilmiga kitaab kastana uu ku qoran qoranyey ama agarkooda uu ku qoran qoranyey waxaan ka qaadanaa darsiga ugu horeeya xilkii nebi maxamed inagu inagu soo wareegay calayh isalaatu wasalaam mid yar iyo mid weyn ba inayn xambaarnaa la rabaa dhaxalkiisi inayn qaadana la rabaa maanta hadduu aabbahaa lacag ka tegay fara badan ama adduun fara badan dhaxalka ka jaysan maysa ha ka yaabin waad ku dagaalamaysaa haddii lagu idhaahdo walaalada abaa la siinaya adigu iska tag ma yeelaysid nebi maxamed halkiisi maxaynu uga jeesan alayhi salaatu wasalaam mad madow badan allah ku yaqaan bay ku leyihin waa kitaabkii qur-aanka ahaa kitaaba lawaa waa dantay mo sidee u mad madow badan yihin qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin kitaab cad baa lagu sheegay dee kitaab cad buu yihi qofkii garanaya kii jaahilka ahaana mad madow badan u yahay waa inaad barato kitaabkuna qof kasta inuu barto sharaf buu yihi sharaf ilahay wuxu uhi laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum wallahi waxaan idiin soo dejinay kitaab sharaftiinu ku jirta sharaftiinu sharaf baa kugu jirta kitaabka qur-aanka odayaashii hore soomaaliyeed ninka xanuunsanaya amba iinla iin ayay odhan jireen kani wax kala qaban maaye malcamada iskaga dala soo maha saasay odhan jireen laakiin kitaabku qof kasta wuu kabaa wuu sharfaa arinta labaad ama cibradii waanada labaadna ka qaadanna waxay tahay waxaa lagaa rabaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii kamaad mid noqonin maadaama asxaabta rasuulka aanad ka mid noqonin rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacitaankiisa iyo barashada sharcigiisa iyo inaad amar kastoo rasuulku siiyo hoggaansantaa waxay ku gaadhsiinaysaa inaad rasuulkii la rafiqda calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana fii rasuuli illaahi waxaa idinku sugan rasuulka ilaahay kudayasho wanaagsan ku dayo ciddaad ku dayata nebi maxamed ha noqoto calayhi salaatu wasalaam ciddaad wax ku miisaantaa rasuulka ha noqoto hebel siduu rasuulka u jeceliyay siduu raacay ha noqoto dadka qaar waxay ku leeyihin anigu masaladan sheekh baan u leeyo sheekh hebel wuxuu ii sheeguman aqbalaa wax kalama aqbalo haddaad boqol xadiis igu akrido hebel haddaanu odhan waxba igama tarayso madhabkayga madhab hebel baan haystaa buu ku leeyahy madhabkayga madhab hebel wuxuu sheego umanu qaadanaa kii gabayeyna wuxuu yidhi أنا شافعي إن حييت وإن أمت فوصيتي للناas an yتشhaفacوu wuxuu anuu shaafici baanay madowga shaafici baan haytaa buuli dhinto dadka waxaan dardaarmaya dhammaantood inay shaaficiye wada noqdaan hadda mu odhan dadka waxaan dardaarmaya kulligood inay dariiqii nebiga manaa alayه الsalaatu wasalaam shaafici dee wuu toosnaa wuu saxsanaa shaafici ma ceebeynayno laakiin waxay leenahay in laydhaha shaafici baanu raacaynaa keligii waxa ka mudan inuu qofku nebi maxamed cid kasta ka weyneeyo calayه الsalaatu wasalaam oo idhaahda dariiqii nebigan dadka u dardaarmaya ilan shaaficiba sharaf wuxuu ku yeeshay raacitaanka nebiga calayh salaatu wasalaam qof kastaa wuxuu dhashay wa jaahila wuxuu sharaf ku yeelinaya inuu cilmi barto cibrada labaad waxay tahay nebi maxamed sala allahu calayh wasalam markii uu geeriyoonayey wuxuu dardaarmay tawxiidka tawxiidka weliba tawxiid aluluhiya tawxiid alcibaada in ilaahay keligii xaq lagu caabudo wax kastoo sokadii la caabudaa inay baatil yihiin qabri in wax loo qalo in la baryo in lagu dawaafo in in wax loo qalo in wax loo nadro in wax la geeyo kulli waa wada bail keli ilaahay baa loo samayn cibaadkaaso dhan qabri i laga dul dhisto in lagu dawaafo kulli waa bail ilahay keligii baa la caabudiya ilahay keligii baa xaqule kacbadiisaa lagu dawaafaa in nebi maxamed tawxiidku dardaarmay dadka loogu baaqo oo loo sheego tawxiidku dadka wuu ururiyaa wuu walaaleeyaa tawxiidku dadka wuu hagaajiyaa qalbiyadoodu simaa qaar baaba mahmaan ay ka dhigteen bidcatun tajmacuna khayru min tawxiidin yufariquna waxay ku leeyin bidcayna ina oo nebi maxamedta la khilaafo la farabato ayaa waxay inoo dhaantaa bay ku leeyihin tawxiidina kala geegeeya oo midna xanaaqa midna qaymiya waa baatil tawxiid ummadda ururiya in yaro ummadda ka mid a ah, ayaa dhaama bidco iyagoo fara badan isu keenta hadhowna isweydiilaan iswadooxaan waynu ognahay tataarka nimankii la odhan jiray mongooliyiintu markay soo weereen muslimiinta way jebiyeen muslimiinta oo gan bay ka siiyeen way laayeen dil aan loo geysan muslimiinta ay u geysteen magaalada bakdaad wixii kutub yaalay webiyaday ku gureen dhaxalkii muslimiinta way baabiyeen way gubeen biyahay ku dareen dhiigga muslimiintana way daadiyeenoo webiga dijilo la yidhahdaa dhiig buu rogmaday way qabsadeen wadamada islaamka oo dhan dadka muslimiintaa ah markay la dagaalameen tataarka qaar baa odhan jiray waa sheekh hebel magangala markaasay odhan jireen sheekh hebelow noo gurma sheekh hebelow noo gargaar markaasay tataarku gaagaabin jireen shaykhulislaam ibnu taymiya sheekhii la odhan jiray axmed ibnu cabdilxaliim wuxuu ku yidhi sheekhaad baryasaan hadduu idin dhex joogi la xataa waa la jebin laha wur isaga laftiisa waayo dee tawxiidkii ilahay baad ka tagteen markii dadkii tawxiidkii ilaahay qabsadeen ee ilaahay ay baryeen ee ay ilaahay ku ooyeen dartii subxaanahu watacaala tataarka oo laba boqol oo goor muslimiinta ku laabmaya laba boqol oo goor muslimiintu intay baabiyeen bay lafahoodii buuro ka dhigeen buuro way jebiyeen jebin aan la jebin kristanku baabiyey tataarka oo yahuuduu laayey oo muslimiintuu laayay diin oo ogolay bay jirin cid iska elisa waa la waayey ilahay wuxuu ku jebiyey gacanta shaykhulislaam ibnu taymiya iyo raacday waddadiisii martay darsiga kale ee darsigaa ku xiga qofka muslimka ah lama saarin dadka inuu ka mashquuliyo in adduunyada aanay u shaqaysanin ma odhanaya adduunyada ka taga gebigeedaba laakiin wuxuu ku mashquulinaya adduunyada iyagoo haysta inay cibaadada ilaashaan rasuulku wakiilaan salaha salaa markuu rasuulku muura calayhi salaatu wasalaam adduunyada faraa ka qaado ka taga darsiga kale qofka muslimka ah waxa mashquulinaya oo mar walba niyadiisa iyo hamigiisa ku jira raaligelinta ilaahay subxaanahu watacaala taasuu rasuulku dardaarmay calayhi salaatu wasalaam ilahay in la raaligeliyo la ilaaliyo salaada iyo gacantu ay hanato dumarka inaan la dulmiyin wuu rasuulku dardaarmay calayhi salaatu wasalaam dumarku waa dad ilaahay subxaanahu watacaala u inoo sikiray hadday hooyooyin yihiin hadday yihiin walaalo hadday yihiin edooyin iyo habaryaro iyo hadday yihiin xaasasba ilahay baa inoo sikiray subxaanahu watacaala laga yaabaa labada nin ninka xaas le ninkaan aan xaaska lahayn isku mid maaha isku karaamo maaha isku fikir maaha isku maskax xitaa maaha ka kale maskaxdiisu ay mashquulsantay litaskunuu ilayha buu ilaha yidhi si aad u xasishaan waa guurkii xasilaad baa lagu xasilaa kii aan guur haysani maba xasiloonama degana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wajacala baynakum mawadda haddana naxariis ayaa gurigii taalla labadii nin ee aan laba guri kala deganayna guri wada deganaa kii xaas lahaaye kasoo toosta maksinka iyo kii aan xaaska lahayn isku mid maaha isku muuqna maaha sida awgeed rasuulku calayh isalaatu wasalaam nicmadaa weyn wuxuu dardaarmay inaan la dulmiyin ee la ilaaliyo xuquuqdeedana la siiyo waxaanu rasuulku yidhi kuwa dumarkooda dulmiya isagoo ka hadlaya ulaa'ika laysuu bikhiyaarikum kuwa dumarka garaaca ama dulmiyecaaya dadkiina khayr kale maba aha buu nabigu yihi calayh salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid a ah cibarka iyo duruusta aynu kala baxayno qof adduunka ku waaraya ma jiro qof dhintay oo adduunka ku soo noqonayaana ma jiro hadday cid kusoo noqoto nebi maxamed ba kusoo noqon laha alayh isalaatu wasalaam qaar ba waxay ku leeyihiin awliyadu habeenkiibay soo baxdaa maalintunay noqotaa waxay ku leeyihin waxay ku dawaafaan aktaab afara ku dawaafa adduunyada ilaahay la maamulo qaar baa saa kuleba ilaahay bay la maamulaan ninan maalin dhegaysanayo meel wacdihii iyo fadhiyay wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida jiilaani wuxuu soo maray buu yidhi gabadh ooyeysa jiilaani nin dariiqii nebiga ku sugan bu ha toosan khayrna waynu rajaynahay dembigiisa ha dhaafo cid uu lumiyeyna ma jiro jiilaani iyagaa iskaga lumay wuxuu yihi wuxuu soo maray gabadh ooyeysa dhegahaygaasa ku dhegey gabadhii ooyeysay buu ku yihi maxaa kugu dhacay waxay tidhi buu yidhi inan quran lahaayo inankiina uu iga dhintay buu yidhi kadib wuxu uhi jiilaani malkulmowdkii buu ka daba tego dhangad buu ku dhuftay bu ihi salladuu ku jitay nafihii salad yaa sheegay salad ku qaato dhangad buu ku dhuftay oo wixii naf maalintaa uu qaaday oo dhami way ka yaacay buli malku mawdkii gabadhii <laughs> buu kusoo noqduu inankaagi yaran kusoo celmi <laughs> jiraanmi maanta isaguu kasoo ceshay naftiisao ka dhintay mehi makaxbuu jooga guluubay ku sameeyeen xadgudub bay ku sameeyeen waxaa la sheegaa oo la soo wariyey in jiilaani shaydaanku u yimid maalin maalmaha ka mid a ah. wuxuu ku yidhi ilaahaagii baan hoo cibaadaadkii waan kaa dhaafay gebigoodiiba jilaaniyo waa qisa ay culimmadu wariyeen jilaani wuxuu ku yidhi beenaadaata kadaaba waayo ilaahay wuxuu igu yidhi buui wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaahay caabud ilaa geeridu ay ku timaado adna waxaad leeday waan kaa daayay cibaadadii shaydaan baa ti buu ku yidhi markii baa la waayay shaytaankii suufiyada qaarna waxay ku leeyihiin xilli baa jirta qofku yaqiin uu gaadhay yaqiin markuu yaqiintaa gaadho cibaadadku waa laga ba wacbud rabbaka xataa yatiiyaka alyaqiin waa ilaa sheekhu kuu qoriyo yaqiinta sheekhu markuu yaqiinta kuu qoro cibaadadku iska diinaysaa waxaan dhegaystay nin nebi maxamed caayo diinta caayaya markii gabadha ay weydiisay labadaa dhagood baan ku maqlayay gabadh baa ku tihi maxaa diinta wacaysa sheekh bil wuxuu yihi waa diin yaroo kale teenna maaha falaa xawla walaa quwata ila billah nebi maxamed sala allahu calayh wasalama wuu dhintay cid kasta oo dhimatayna sida ay ku dhimatay kudhinto qabrigeeda qabrigeeday ku gashay mana soo noqonaysa adduunkana maamulkuma le waxna ma tarayo taransashada wax taransanaysa waa raacitaanka raacdo iyo fahamkaas fahamto sharciga waxaan kusoo gabagabaynayaa qofka qof kastoo muslima waxa saaran inuu cibaadaadkiisa ilaaliyo inuu ilaahay raaligelintiisa ku dadaalo subxaanahu watacaala cibaadaadkiisana inuu ka ilaashado cibaadaadkiisana inuu ka ilaashado isagu inuu iskala yimaado cibaado ilaa nebi maxamed sala allahu alay wasalam uu kaga daydo qofkii raacaya cid nebi maxamed raaco alayh isalaatu wasalaam waayo nebi maxamed saxaabadiisa wuxuu u dardaarmay shay kasta bale kuduu canii manaasikakum buu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam aniga iga qaata cibaadaadkiina sidaad u samaynaysaan buu nebigu yihi arrimaha xajka salluu kamaa ra'aytumuuni usalli saan u tukanayaad aragteen u tukada aduu saa doontaa u tukanin dadka weydii sidaa doonta sekada ha u bixinin dadka weydii sidaa doonta cilmiga ha u baranin culimada ka baroo weydii dembigeena ilaahay dhaafa subxaanahu wa tacaala xaqana allahayna waafajiyo ilaahayna kuwii nebi maxamed raaca inaga dhigo maalinta qiyaamana kuwii nebi maxamed sal allahu alay wasalam la rafiiqiye xawdkiisa ka caba allah inaga dhigo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk